بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجم بالقول ممن كان دون من ظلم وأمرنا بالشيء نهي مانعون من ضده والعكس أيضا واقعون وصيغة الأمر التي مضت تريد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها تسوية كذا لتهديد وتكوين هي bismi illaahi araxmaan araxiim baabu nahyi nahyiga baabkiisii weeyi tacriifuhu tacriifkiisa iyo tilmaantiisu istidcaa'u tarkin tarki la dalbo weeyi oo qad wajaba waajibay ama sugnaaday bilqowli qowlna lagu dalbo miman qofna laga dalbo kaana ahaaday duuna man kii ku ka hooseeya dalaba wax dalbaya ka wax dalbaya mid ka hooseeyaa laga dalbaya wa amrunaa amarkeenna lishayi shayga wa amrunaa amarkeenna bishayi shayga an amarnaa nahyun waa nahyi maanicun manciyaya min didihi waxa didka u ah, ama kasoo horjeeda walcagsu cagsiguna aydan sidoo kale waaqicun wuu sugnaaday cagsiguna waa mid sugan oo jira wasiiqatu lamri amarka siiqadiisii allatii taasoo madad tagtay teridu way soo aroori siiqadaasi waalqasdu minhaa waxaa loo qasdayaana an yubaaxa waa in la banneeyo maa wujida maa wujida shayga mawjuudka ee jira in la banneeyo weeye kamaa atad siday u timid walqasdu minhaa kiyo qasadkeeguna ataswiyatu simid uu yahay kadaa kanoo kale isagoo ah litahdiidin bay u imanaysaa kadaa kanoo kale isagoo ah hiya iyadu litahdiidin bay u sugnaatay wa takwiinin takwiinna way u sugnaatay oo way u iman culima waxay noo soo dhammaaday amarkii innagoo dhowr dhinac ka eegnay halkana waxaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala nahyiga ayaynu arkaynaa nahyi nahyigii baan doonaynaa inaynu aragno amase nahyiga inaynu qiimayno ayaynu rabnaa nahyi ereyga nahyi a waxaynu ka qiimaynaynaa xagga tacriifkiisa iyo xagga muujibkiisa iyo xagga siiqadiisa iyo xagga axkaamtiisa wax kamida afartaa dhinac baynu ka qiimeyneynaa o nahyiga tacriifkiisa waa inaan baranno nahyow maxaa tahay laba nahyiga muujibkiisa waa inaan baranno xukunka nahyiga uu faa'iideynaya muxuu nahyigu faa'iideeyaa markaad aayad aragto wax kuu diidan ama aad xadiid aragto laguu diidan yahay shay muxuu nahyiga laga faa'iidaa saddex siiqooyinka nahyigu uu leeyahay waa maxay siiqatu nahyi waa maxay afar axkaamta guud ee nahyiga loo yaqaanaa maxay noqonaysaa afartaa qodob ayaa la doonayaa nahyiga inaynu culima ka eegno ama aynu ka baranno baabu nahyi waa nahyiga baabkiisii tacriifuhu nahyiga tacriifkiisu istidcaau tarkin tarki iyo ka tegid la dalbo weeyi oo qad wajaba sugnaaday ama waajibay bilqowli qowlna lagu dalbo miman qof laga dalbo kaana ahaaday duuna mankii ku ka hooseeya dalaba wax dalbayey ereyga nahyiga a luqadda marka laga hadlayo nahyigu luqa ahaan waxaa loo yaqaanaa almancu waana masder ficilka nahaaa ka yimid facalo oo muctalulaami bilyaai ah ama xalqiyulcayn ah laba daaciyo iska soo hor facaladaa wada galay waa alqiymuctalulaami bilyaai oo yafcilu in laga dhiga rabaa iyo xalqiyulcayn oo yafcalu in laga dhiga rabaa facaladaasoo aya laxaq siiyey xalqiga laxag siiyo muctalulaami bilyaai ah masderkeegii weeye waa mucade ee facalada mucadada a ah, masderkeegu muxuu ahaa faclun buu ku iman jiray faclun maqiisu lmucadda kolkaa nahaa wuu diiday ama wuu nahiyey nahyan diidid weeyi faclun baynu ku keenaynaa waa masderkii facala waana manci luqadda isilaaxa culimada usuuliyiinta ereyga nahyi a ah isticmaalayaan ama culamaau shariica nahyiga waxaa looga jeedaa waa istidcaau tarkin ereygaa istidcaa adalab baa lagu macnaynaya waa dalabu tarkin ka tegid aad ka tagto ayaa lagaa dalbayaa welibana tarkigaasoo qad wajaba waajiba si waajiba inaad uga tagto ayaa lagaa dalbayaa haddaba si waajiba inaad uga tagto ayaa lagaa dalbayaa marka aynu leenahay ama istidcaau tarkin markaynu nidhaayo si waajiba ayaad uga tegaysaa aan leenahay waxa loo jeedaa waxa weeyi si waajiba ayaa looga tegayaa baynu nidhi istidcaau tarkin welibana si waajibaa looga tegayaa markaynu nidhaa ee istidcaau tarkin aynu nidhaahno weeyi waxaa inaga baxay karaahiyadii karaahiyadu waxbaa lagaa dalbaya inaad ka tagto laakiin tegiddaa aad ka tegaysaa ma aha si aan waajib si waajiba maahe waa si maxaanku idhaahdaa dee karaahiyowni ay ku jirto oon waajib ahayn karaahiyadii baa inaga baxday istidcaau tarkin qad wajaba markaynu nidhaa bilqowli markaynu raacino culima ereyga bilqowli a markaynu raacino qowl baa lagaaga dalbayaa shaygan inaad ka tagto waa kafi inaad ka hadho ayaa qowl lagaaga dalbayaa waa bilqowl waxaad dareemaysaa in shayga waa lala niyooday uun inaad ka tagto inaan lagu odhanaynin maxaad shaygaa u dayin weyday ilan waa la niyooday inaad ka tagta ee laguma odhanayo shaygaa waa la niyooday inaad ka tagto ee ka tag laguma odhanayo sidoo kale ficil ahaan uga tag lagu odhan maayo oo dee ficilka qof wax samaynaya inuu wax kuu diidan yahay iyo inuuna kuu diidanayn maxaad ku kala garanba maadaa kala garanayaba waa bilqowl shaygaa ka hadh si cad lagu odhanaya istidcaau tarkin tarki la dalbo tarkiga oo qad wajaba waajibay bilqowli qowlna lagaaga dalbo qowl baa ka hadh laguu odhan miman qof baa laga dalbi kaana ahaaday duuna man kii ku ka hooseeya dalaba wax dalbayey welibana mid kaa hooseeya waa inaad ka dalabtaa mid adigu aad ka sarrayso isna kaa hooseeya ayaad ka dalbi ood odhanaysaa maxay waxaa ka hadh waxa inaga baxay halkaana miman kaana duuna man dalab markaynu nidhaa iltimaaskii laba simani hadday wax isku diidayaan oon ku idhaahdo codka inaga dhin haddaan idhaahdo ama haddaan idhaahdo codka hadalicin haddaan idhao codka hadalicin ereygaasoo kale laba qof oo siman baa isku odhanaya codka hadalicin muxuu noqonayaa markaa waa iltimaasuusa maaha nahyi lama odhanayo mid kaa sarreeya haddaad kula hadlayso maala ilaahay oo kale markaynu leenahay rabbanaa laa tuaakhidna ama rabbanaa laa tuzi quluubanaa markaynu leenahay ilaahay wuu inaga sarreeya maxaynu odhanaynaa markaa maxaynu ka dhignaa waa iska duco uun iltimaaska iyo ducadu labadaasiba nahyiga way ka baxsan yihiin oo waa nahyi odhan mayno halkaa haddaba sheekhu sida inoo muuqata culuwiga ama isticlaha ayuu eegay culuwiga ama isticla amarkana waynu soo qiimaynay culuwiga iyo isticlaha in la eegayo la qiimaynayo waxayse culimmadu qaateen rag badan oo ka tirsan waxba inayna shardi ahayn shardi ma aha culuwiga iyo isticlaha in la eegaa tacriifuhu nahyiga tacriifkiisu istidcaau tarkin waa ka tegid la dalbo oo qad wajaba waajibay si waajiba ayaad uga tegaysaa bilqowli qowl baa lagaaga dalbi oo waxaa ha samayn baa lagu odhan miman qof baa laga dalbi kaana ahaaday duuna man ku ka hooseeya dalaba wax dalbayey mid kaa hooseeya ayaanad kula hadlaysaa halkaasi waa tacriifka nahyigu uu leeyahay muujibka nahyigu talo waa maxay nahyigu muxuu waajibiyaa muxuu keenaa talow nahyigu culima marka muujibka nahyiga aynu ka hadlayno muujibka nahyigu waa xawey waa xaaraan nahyigu wuxuu keenaya shayga lagaa nahiyo inuu xaaraan noqonayo waa nahyi bilaa qariina ah, laakiin nahyigu markuuna qariino wadanin qariino ku xambaarta karaahiyo markuuna wadanin xurmaa lagu xambaaraya haddii kale kara karaahiya laga dhigi sida xadiidkii bukhaariga oo kale markuu karaahiyada noqonayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu lahaa midkiin yuuna dakarkiisa iyo cawradiisa gacanta midig ku qaban wa yabuul laa yumsik axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa yabuul xadiid macnihiisu yahay midkiin yuuna gacanta midi ku qaban marka uu bowlayo dakarkiisa laa yumsik wa xaaraan ma odhanaysid inaad dakarkaaga taabato ila nijaas inuu leeyahay laguma xidhine waa karaahiyo oo bidixda oo kale waxaynu ognahay midigtuna biyaha xataa way ku shushubtaa bidixduna way maydhaa laakiin haddaad isdaba mariso oo tidha anuu bidix midigtaan ku maydhan taasaa la diidaya taa ayaa la diidaya oo bidixda de waa halka candhuufta lagu tufo ee qurunka layskaga suuliyo midigtuna waxyaabihii qiimaha lahaa ee sharafta lahaa loo daysanayay nahyigu haddaba wujuub buu eh, xaaraan buu keenaa shay lagaa nahiyey xaaraan buu noqonayaa talow culimadu inuu nahyigu xaaraan keeno oo taxriim uu faa'iideynayo xaggay ka qaateen aayaddan qur'aanka ah laga qaatay ilaahay aayad qur'aana wuxuu inagu yidhi isagoo rasuulka sala allahu alayhi wasalam laynagala hadlayo wamaa nahaakum canhu fantahuu wamaa nahaakum waxa uu idinka nehiyo rasuulku canhu xaggiisa fantahu ka hadha oo ka reebtoonaada waxaad eegtaa haddaba wamaa nahaakum marka la yidhi waa nahyi sawmaa wax kasta eeg maadani waa min siyaq ilcumuum ama alfaadii cumuumka weeyi nahaakumna waa nahyigii shayga hadii lagaa nahiyo oo nahyiba uu ku soo arooro fantahu baa lagu yihi waa lagu laguma ogola waa fantahu haddaba fantahudu waa amar inaad ka hadho ood shaygaa iska dayso waa lagu amray amarka maxaynu isla soo meel dhignay inay dalaaladiisu maxay ahayd wujuub inay ahayd dalaaladiisu haddaba shaygaa lagaa nahiyey cagsigii inaad samaysaa waajib kugu ah ka lagaa nehiyey inaad samaysaana muxuu noqonaya markaa de waa xaaraan inaad la timaada waa xaaraan baad ku dhacday baa lagu odhanaya waxaa inooga muuqata aayaddaa qof kastoo inuu luqadda garanaya ama aayadda macnaheega fahmaya waxaa inooga muuqato shayga laynaga nehiyey ee l shayga laynaga nehiyey hadduu bilaa qariino yahay in xaaraan aan ku xambaarayno oo xurmo aynu odhanayno kaasina waa muujibka muujibka nahyiga weeyi oo xaaraan buu nahyigu ina tusaa siiqooyinka nahyigu waa maxay talow ama taxriimkaba siiqooyinkiisa ama nahyigaba waxaa la idhaha mudaaric maxay lagu daray mudaaric laamulamar lagu daray in badan buu ilaahay qur'aanka inagu yidhi walaa taqrabu zina ama walaa walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail walaa ta'kuluu ha cunina inaad haddaba cunto inaan maalkeenna cunno sifo baadilo oon sharci ahayn aan ku cunno ilaahay xaaraan buu ka dhigo waa laynaga nahyeyde walaa tubadir baa lagu leeyay mararka qaar hadaadaadinin hantidaada hadaadaadin tadbiir lahaw culima waxaynu halkaa inooga muuqata nahyiga siiqadiisu inay tahay mudaaric maxay lagu daray laa annaahiya eeg mudaaric maxay lagu daray laa annaahiya laamulamarku amarkii hor u ahaa liyunfiq duu sacatin oo kale ha bixiyabay amar bay naga hay taasi tani waxa weeye laa taqrabu ha u dhowaanina mudaaric laa naahiya a lagu daray waa siiqooyinkiisa xaaraanta laga gartaa meel waxan inuu xaaraan yahay waa markuu bilaa qariino yahay de waxaa kaloo laga gartaa ereyga xurimada hadduu ilaahay isticmaalo xurimat wa xurimat alaykum lmeyta oo kale xurimat waa la xarimay alaykum lmeyta inaad baktiga aynu cunno waa laynoo diidan yahay markaa xaaraan weeyaan karaahiya nagaga xurimat baa ka mid a waa siiqooyinka aynu ka qaadanayno shayga nahyigu faa'iideynaya ee xurmada ah ama taxriimka ah waxaa waxyaabaha laga qaadanayo taxriimka ama dalaaladan taxriimku nahyigu uu leeyahay ereyga daruu oo kaloo la isticmaalo ama ijtanibuu oo kaloo la isticmaalo ilaahay aayadda qur'aanka ah muxuu ku yidhi wadaruu daahira alsmi wa baainahu wadaruu ka waa ka tegid baa layna amray ka taga eeg ijtinaabna meelaha qaar way jirtaa fajtanibu lawhaana fajtanibu rijsa min alawhaani ka dheeraada baa lagu leeyahy waxyaabaha siiqadan haddaba nahyiga iyo xaaraanta keenaysaa waa siiqooyinka nooca u shaqeeya ayaynu odhanaynaa xurmaynu ka qaadanay waxaa kaloo culimadu ku daraan cadamu eh, nafyulxilli ba la yidhah nafyulxilli nafyulxilli haddii shayga xalaasha laga anfiyo oo la yidhaahdo shaygu xalaalkuuma aha waa waxyaabihii laga garanayay inuu xaaraan yahay ama muujibkii nahyiga oo xaaraan ah waxyaabaha laga garanayo siiqooyinkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddii quraankayd maa laa yailu laa yaxilu lakum nisaa soo ma la sax weeye haddaba laa yaxilu markaynu nidhaahno laa yaxilu xalaal kuma aha markaynu nidha waxaa la garanaya inay xaaraan tahay ama muujibkii nahyiga inay qaadanayso o waa mudaaric laa lagu daray waa lafdu taxriim oo la caddeeyo waa nafyulxili lala yimaado waa daru iyo waxaa lamidkaoo la isticmaalo waa ijtanibu iyoo la isticmaalo waxyaaba xaaraanta lagu gartay kamid tahay ama nahyigu dalaaladiisa iyo muujibka oo xaaraana meelaha laga qaadanayo iyaod odhanaysid war shaygani waa xaaraan ilan siiqooyinkiisii baan arkaynaa siduu usocde saasaynu ka qaadanayna haddaba axkaamtii ayaa inoo dhiman axkaamta guud ee nahyigu uu keenayo wa mrunaa amarkayaga bishayi shay anu amarno nahyun waa nahyi maanicun manciyaya min didihi didkiisa waxaa kaloo culima jira haddii shay layna amro didkiisana nahyi ahaan buu ugu jiraa meesha waa nahyi waa xaaraan kolkaa didkaasi maala marka aqiimu salaata layna leeyahy salaada ooga maxay ka dhigan tahay oo kale laa tudayicu sala war salaada ha dayicina idaacatu salaad waa xaaraan shay iminka haddaan ku idhahda fadhiiso maxaan kuu diidanahay taagni ha kicin oo kale wey waa nahyi xaggana amar buu yahay xaggana nahyi buu ka yahay eeg dadka qaar baa laakiin nahyiga iyo amarkaba aan kala aqoon nahyiga iyo amarka horta ma kala sawiranayna culimo ya tag ma amar baa mise waa nahyi ya war waa waadix eeg shay qura soo qaado shay qura soo qaado si aad si fiican ugu aragto fadhiisiga soo qaado fadhiisi so uma hayo laba daraf buu leeyahy ama nahyi baan ka dhigi ama ama ama ama amar baan samayni fadhiiso waa maxay ha fadhiisan waa nahyi miyuuna waadix ahayn markaa eeg cun waa maxay cun ha cunin kaalay ha kaalayin waa nahyi nahyigi kolka waxaan ognahay haddii shay layna amro shaygan layna amray cagsigiisa kale nahyi buu noqonaya haddii shay laynaga nahiyena markaa maxaan ka qaadanayna shay haddii laynaga nahiyo cagsigiisa kalena amar buu noqonaya cagsigiisa kalena amar buu noqonaya waa axkaamta amarka iyo nahyigu ay wada leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu arday yidhaa nahyiga waa naloo tacriifiyey uun oo beydka koobaad tilmaanta ayuu ahaa tacriifuhu istidcaau tarkin qad wajab biqowli miman kaana duuna man alab markuu nahyigii tacriifiyey umu sheekhu amarkii dib ugu noqday amarkii sawkii cashirkeennii hore ahaa wa amrunaa bishayin nahyunun buu yihi wa amrunaa bishayin nahyun amarka iyagu hadda ogow markaan shay ku amarno didkaanu kaa nahiyeynaaye buu ku yidhi waa maxay talow muxuu ujeedaa sheekheenu wuxuu ujeedaa masaladan istidraad baa la yidhaha istidraad istidraadka ma ereyga istidraad waxaa la yidhaha dikru shayi fii gayri maxalihi limunaasabatin baynahuma waa shaygoo meeshiisa meelaan ahayn lagu xuso munaasabo ka dhaxaysa awgeed shaygan meeshiisii meelaan ahayn ayaa lagu sheegayaa munaasabo ka dhaxaysa awgeed baana loogu sheegaya haddaba amarka wuxuu yidhi haddii amarka markaan soo mari lahayn xukunkan uu sheegi lahaa wuu heli kari lahaa laakiin waxaa jira markaanu shay ku amarno cagsiga ayaan ayaa nahyi abu ina ina yidhi sow waxa kaloo jira hadii shay lagaa nehiyo cagsiga ayaa hee amara kolkaa kolley labada nin meel lagu wada sheegaa fiican dhinacna nahyi bay ka tahay dhinacna amar bay ka tahay ma baabka amarka aynu ku dhex sheegnaa mise baabka nahyiga aynu ku dhex sheegnaa ilan dhinacna waa amar dhinacna waa nahyi waxa la sheegi karaayoo qura kolba ka dambeeya unbaa lagu sheegi karaa labadaba ardaygu markuu barto unba ilan laba labadii daraf bay wada tahaye labada daraf maadaamay wadato markaad labada daraf barato unbaa la sheegi karaa sheekhu haddaba halkan dambe wuxuu u dhigay dee labada daraf kii dambeeyey baa nahyi ahaa saasuu halkan inoogu dhigay haddaynu xagga hore ku sheegi lahayn waxaa lagu odhan lahaa war nahyigiioo naan gaadhin ayuu sheekhu halkan keenay muxuu ujeedaa ile nahyiga lama gaadhine wa amrunaa annaga amarka yaga bishayi shay anu amarnaa nahyun waa nahyi maanicun diidaya min didihi didkiisa waa nahyi waxa kasoo horjeeda la diidayo walcaksu cagsiguna aydan sidoo kale waaqicun wuu dhacay cagsigu waa maxay haddaba walcaksu aydan waaqicun waxa weeye in shay lagaa nahiyaa waxay ka dhigantahay tahay oo lagu amrayo waad ila socotaa walcaksu cagsigii aydan sidoo kale waaqicun wuu dhacay halkaa axkaamta ah, nahyiga mid kamida buu inoo sheegay oo wuxuu ina yidhi haddii shay lagaa nahiyo cagsigii amar buu u yahay ogow haddii shay lagu amrana cagsigiisa nahyi buu yahay ogow halkaa waa xukun axkaamta amarka ka ah. uu sheekhu khayr allah siiye inoo bayaamiyey xukunka labaad sheekhu kama hadal waa xukunkii labaad ee wanaagsanaa ee muhiimka ay ahayd inuu ka hadlo annahyu can shayi amrun bididihi waa qaacido la yaqaan annahyu can shayi amrun bididihi qaacidada sheekhu wuxuu yihi walcagsu aydan waaqicun walcagsu aydan waaqicun qaacidadaasu ishaaraya annahyu can shayi amru bididihi intan horena wuxuu ku ishaaray almru bishayi nahyun can didihi nahyun can didihi haddaba sheekhu wuxuu ka aamusay horta nahyigu takraar miyuu keenaa mise takraar ma keeno hal yaqtadii annahyu atakraara am laa nahyigu takraar ma keenaa mise amarka waynu soo aragnay sow ma ahayn mas'aladan culimmadu way isku khilaafeen markaan eego imaamu shaafici iyo ragga lamidka ah qowlkoogii ay mas'aladan ka qaateen nahyigu inuu takraar keenayo nahyiga mulaqa ah takraar buu keenaa baa la leeyahay saasay hadalladoodu ku cad yihiin nahyiga mulaqiihi takraar buu keenaa laakiin amarka mulaqii takraar ma keeno way ku kala duwan yihin halkaa nahyiga iyo amarku maalan haddii ilaahay ina yidhaa been ha sheegina oo beenta laynaga nehiyo ha sheegin been haddii lagu yidhaa maalin haddaynu adkaysano wixii maalintaa ka dambeeya beenta maynu iska dabaalanayna mise waa takraaro intaad nooshahay oo dhan beentaa iska ilaali wey waa takraar intaad nooshahay oo dhan beentaa iska ilaali wey haddaba eeg haddaad aayad aragto wax inaga nehiday aayaddaasi markay wax inaga nehida hamoodinuun in zamanka qayb kamida oo gaar ah waxaa laynaga nehiyayo mulaq markay tahay bilaa qariino ay tahay waad iska ilaalini rabbigeen markuu yidhi walaa taqrabuu azina zinada ha u dhawaanina ma nidhaahnaa nahyigaasi waa inta dhalinyarta la yahay uun kol haddaad reer yeelato waxaa doonto same miyaa maya haddaba ma nidhaahna haddaa nahyigaa walaa taqrabuu azina ilaahayna le waa marka odayaasha lay reerka la leeyahay un ma nidhaahnaa dhalinyartu waa fasax ma nidhaahnaa maya ma nidhaahna haddaba waa marka habeenka aan jumcaha ahayn un ma nidhaahna waxaan ahayn ya jumcaha waa fasax miyaynu odhanaynaa waa maya eeg hadda nayigu waa takraar buu keenaya waa daqiiqad kasta iyo xaalad kasta iyo meel kasta ood joogto walaa taqrabu si toosa ayaad ugu xidhaysaa markaa haddaba nahyiga culimadu waxay qaateen nahyiga mulaqa ihi inuu takraar keeno ayay qaateen takraar imika maalan sayidku curfiga aan usoo noqono hadda curfiga ila luqa alcarabiya waa carabta ayaa luqadoodii weeye oo qur-aanku inoogu yimid curfiga aan usoo noqono nin sayidihi hadduu jiro nin baa sayida addoon buu leeyahay addoonkii uu lahaa buu yidhi war hebelow sigaarka jooji waan kuu diiday sigaarka ha isku cabin sigaarka daa buu yidhi addoonkaasi markuu sayidka la joogo un hadduu sigaarka daayo marka uu ka maqan yahayna uu cabo canaan ma yeelanaya hadduu sayidku soo ogaado arinkaa ku canaananaya ha wuu ku canaananaya waayo waxay kutusaysaa takraar xataa xagga curfiga abay ah kutusaysaa curfiga iyo waaqica sida dadku ay isla yaqaaniin takraar uu nahyigu keenaya ayay kutusaysaa kolkaa waxay ka dhigan tahay markuu sayidku addoonkiisa ku yidhahda sigaarka iska daa habeen iyo maalin kelida iyo dad dhexdood de haddii qariino la raaciyo qariinadaa la eegi haddaan qariinada la raacinna sidaasaa loo qaadan oo waxay ka dhigan tahay marnaba iskugu dhawaanin bay ka dhigan tahay nahyigu haddaba takraar buu keenaa waa qowlka imaamu shaafici toos baaba looga qaadanaya dalaalada aayaadkan qur'aanka ana waaban ka fahmaynaaba talow nahyigu axkaamtiisa waxaa ka mid a hal yaqtadi lfawr deg deg ma keenaa mise deg deg ma keeno haddii shay laynaga nehiyo oo la shaygaa waa la idiin diiday markaaba ma ka hadhaynaa mise waxaad odhanaysaa horta hadda iska sii wado ya waa fawr bu degdeg buu keena alnahyu yaqtadii alfawra haddama la socotaa qaacidadan amarkii way ku kala duwan yihiin qaacidadan amarkii way ku kala duwan yihiin amarku fawri inuu keeno iyo inuuna fawri keenin mas'ale khilaafiya bay ahayd soo caynkaa ma ahayn mas'ale khilaafiya bay ahayd oo culimadu isku haysteen tan waxaynu leenahay nahyigu fawri buu keena iyada lafteedu khilaaf buu ka jiraa laakiin fawri buu keenaa sida loo badan yahay deg deg buu keenaa haddii wax lagaa nahiyo oo wixii lagaa nahiyo markaa lagaa nehiyeyba aada joojin weydid nahyigiiba maadan qaadanay waa inaad saa markaa lagaaga nahiyo halkaa aad kaga dhaqaaqdaa sidii khamrada markii in la xarimay suuqa madiine ay ugu soo dareertay ee la wada daadiyey waa nahyigii waynu arkaynaa si toosa ah loo qaadan isla markaa halkaa la joogaa lagu qaadanayaa nahyiga kow axkaamta nahyiga waxaynu nidhi o qaacidadii baan soo qaadanay annahyu can shayi amru bididihi laba waxaynu nihi annahyu yaqtadi takraar saddex waxaynu nihi annahyu yaqtadi lfawr nahyigu degdeg buu keenaa haddii wax lagaa nahiyo markaaba de isku day inaad ka dhaqaaqdo ilan haddii kale shaygii nin fooliyeyba ma tihid haddaad nahyigii haddaad sii wadatee waxaa kaloo jiro axkaamta laga hadlaa inkastuuna kitaabkeenani ka hadlin axkaamta laga hadla waxaa kamida talow nahyigu buطlaan iyo fasaad fasaadulmanhiyi canhu ma keenaya shayga manhiye canhuga ah ee laynaga nehiyey ama laynaga reebay fasaadkiisa ma keenaya mise fasaad iyo buطlaan baail ma noqonaya mise ma noqonayo culimada qaar waxay yidhahdeen ha fasaad iyo buطlaan ba u keensanaya culimada qaarna way kala qaadeen oo waxay yidhahdeen nahyigu hadduu daatada ficilka ku tacaluqayo fasaad iyo buطlaan ba uu keeni hadduu nahyigu daatada shay ka baxsan ku tacaluqayo buطlaan iyo fasaad keeni maayo sidaasayna shaaficiyadu qaateen imika maala waaa inaad salaad ku tukato guri yarood soo dhacday diintu miyay ogoshahay ama ama cimaamad yaroo ka waran dee magafe uu kuu soo iibiyey waad og tahay xaggay ka timid ilayne maxaad ku qosasheen <laughs> ya ma magafaha waa lay weydiiyey dee su-aasha lafteedaa lay weydiiyey magafaa imaamadii keenay ma ku tukan karaaba lagu yihi maalin dhaweyd eg haddii haddaba mataqaanaa qof magafiihi uu kuu keeno khamiis eg oo dadka ka ganacsanaya ile dad ka ganacsanayaaye oo ah, mahlakadaa ummadda marinaya ummadda halaagaya ama maalan haddii guri yarood soo dhacdayba aad aragto salaad ma ku tukan kartaa mise kuma tukanaysid waad ogtaysi gurigan soo dhacday biyahanad ku weysaysanaysaad soo xaday biyo yarood aad soo xaday baad ku weysaysanaysaa ama weysada lafteedaabaad soo xadayba ama lacagta biyo aad soo siisatay ama aad weysada soo siisatay baad soo xaday ama khamiiskan aad xidhan tahay lacagteed kusoo iibsatay aad soo xaday khamiiskan aad ku tukanayso lacagtiisiibaa si tuuganimo ah kugu soo gashay miyaad ku tukan kartaa culimo kuma tukan karaysi may waa wax lasoo xaday baad sidatahay seed ugu tukan meeshan aad ku tukanaysaa waa meel la dhacay weeyaan ood xoog ku haysatay seed ugu tukan haddaba mar haddii nahyi uu ku jiro lagu ogolayn hanti adan lahayn inaad isticmaasho tasarufkeega laguma ogola waa mamnuuc nahyigaasi salaada aad ku tukato khamiiskaa ma salaad ka kaca baan ka dhignaa oo salaaddii ilahay wuu kugu leeyahay mise kama dhigna salaad ka kaca culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa salaad ka kaca oo buطlaan iyo fasaad buu nahyi oo dhani keenayaa waxay leeyihin kol haddii nahyi nahyiba shaygan uu ku jiro aad ku tukanayso ama goobtan aad ku tukanaysaaba nahyi hadday yeelatay oo laguu diiday shaygiibaa sharcigii ka baxaya sharci buuna noqonaynin sharciba maaha shaygu hadduu sharciba noqon waayana cibaado maaha dee war salaadi kuuma jirte iskaga tag meesha imaamu shaafici shaaficiyadu waxay qaateen masalada mid ka duwana waxay idhahdeen war nahyigu haddii uu daatada ku tacalluqayo shayga la diidaya salaadnimada hadday tahay salaadnimada adigoo maalan hadda yidhahda ka waran duhurkii on gaarin duhur baan tukanaya dee laguma ogola haddii daatada shayga nahyigani uu ku tacaluqayo waa bulaan laakiin daatada hadduuna ku tacaluqayna daatada shay ka baxsan hadduu ku tacaluqayo bulaanka aan ka dayno oo yaan la odhanin bulaan buu faaiideynayaa maalan markuuna daatada ku tacaluqaynin waa marka guriga lasoo dhacay salaada sideeda looma diidano waa duhurkiie guriga lasoo dhacay oo kale ku tacaluqayo maradaan xidhan tahay oo kale markuu ku tacaluqayo halkaasay yidhahdeen war aynu nidhaana salaadii ma ahe waa saxiix laakiin bilaa hawaab ah oo ajri iyo abaaltoona kuma helayo taasina waa masala in badan kutubta dambe ee usuulka ah inoogu iman doonta iyada iyo sharxeeguba wa mrunaa amarka yaga bishayi shay anu amarnaa nahyun nahyi weeyaan maanicun manciyaya min didihi didkiisa iyo waxa ka soo horjeeda walcagsu cagsiguna aydan sidoo kale waaqicun waa mid dhacay oo isna jira weeyi wasiiqatu lamri amarka siiqadiisu allatii taasoo madad tagtay terid way soo aroori walqasdu minha waxaa looga jeedaana an yubaaxa waa in mubaax laga dhigo maaka wujida la helay haddaba waxaa jiro buu ku yidhi siiqadii amarka oo mubaax u ibaaxa u soo arooreysa waa siiqo amar leeyahay oo u soo arooreysa lilibaaxa ibaaxa waxa weeyaan markay ibaaxa u soo arooraysa aayadda qur'aanka ah oo kale ilaahay uu ku yihi kuluu min aayibaat ama faidaa tadaharna faatuuhuna min xayu amarakum اllah faidaa tadaharna markay dahaaro qaataan dumarku fatuuhuna uga taga min xayu amarakum اllah halkuu ilaahay idin amray haddaba faatuuhuna waa amar amarkaasi waa lilibaaxa waa xaaskaaga waad u tegi karta hadday maydhato weeyaan laakiin odhan maysid gabaday mar kastood maydhato iisoo sheeg ilaahay baa i amre inaan ku imaada odhan maysid ama waajib bay igu tahay odhan maysid ma og tahay waa lilibaaxa markaa waxaa la yidhaahdaa alamru bacda xadrin ibaaxo ayaa ka a ah waxyaabuhu keena inta badan ibaaxuu keenaya ibaaxo ayuu soo arooraya wasiiqatu lamri amarka siiqadiisii allatii taasoo madad tagtay teridu way soo aroori walqasdu qasadka minhaa iyada looga qasdayaana an yubaaxa waa in la banneeyo oo mubaax laga dhigo maaka wujida la helay shaygan la helay unbaa mubaax noqonaya kamaa atad siday u timid siiqadu walqasdu qasadka minhaa looga qasdayaana ataswiyatu siniti oo ah mararka qaar amar baa jira amarkaasina ataswiya unbuu inoo faa'iideynaya ataswiya ataswiya waa laba shay la simaya kan iyo kaasi way kuu siman yihiin wey ataswiya laba shay baa la simayaa ama saa samee ama ha samayn waa sinni tusaale ahaan waxa weeye ilaahay baa odhanaya subxaanahu wa tacaala ahlu naarka ayaa lagu odhanayaa fasbiruu ow laa tasbiruu sawaaun calaykum fasbiruu adkaysta oo samra ow laa tasbiruu ama ha sabrina sawaaun waa siman yahay calaykum dushiina haddaba fasbiruu markaad eegto fasbiruu sabra markaad eegto waa amar miyaa kolkaa la odhanaya inay sabraan waajib baa lagaga dhigaya miyaynu nidhahnaa mise waa taswiya uun waxaa la leeyihi inaad sabirtiyo inaadan samrin way kuu siman tahay ama oy ama waxaa doonto same ama aamus way kuu siman tahay un weeyaan midaad wax ku heli ma jirto kamaa atad siday u timid siiqada amarku walqasdu qasadka minhaa iyada looga qasdayaana ataswiyatu taswiyo iyaduu yahay taswiyo iyo simid laba shay la simayo laba shay baa la simaya hiy kada kadaa kanoo kale iyadoo ah ama isagoo ah hiya iyadu litahdiidin bay u sugnaatay wa takwiinin takwiinna way u sugnaatay waxaa lainoo sheegayaa amarkii oo mararka qaar tahdiid u soo arooraya tahdiid waa hanjabaad tahdiid waxbaa lagu hanjabayaa maala ilaahay markuu yihi icmaluu maa shitum waxaa doontiin sameeya baa layna yihi ama faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur baa la yihi faman shaaa ka doonaa falyumin ilaahay ha rumeeyo waman shaaa ka doonaana falyakfur ha gaaloobo hadduu qofku yidha ilahay baa amray inaan gaaloobo ka waran sawka ilaahay yihi faman waman shaaa falyakfur gaalow ka doono sawka ilaahay amraya gaalow ila saw hadduu yidhaha ka waran ama icmaluu sameeya maashiitun waxaa doontiin ilaahay baana amre inaan waxaan doonno samayno waxaan doonaan samaynayna hadduu yidhahda ka waran amarkan maxaa looga jeedaa amarkan waxaa looga jeedaa tahdiid waa hanjabaad war doonaa ha rumeeyo ilaahay ka doonaana ha gaalooba jazahooga way heli doonaan wey waa hanjabaad halka ina dhaafin waxa weeye icmaluu maashitum waxa adoontiin sameeya ilaahay baa idinkala xisaabtami doone waa hanjabaad waa tahdiid khatar ah curfiga waynu naqaanaa haddaan curfiga usoo noqonno curfiga waynu naqaanaayo hooyada inankeegu iskuulka ama madrasada ama jaamacadda uu segsaago ama aabbaha uu inanku maxaanku idhaahdaa uu jaamacadda tegi waayo wuxuu idhaha hebelow maantana ha tegin jaamacaddii hadduu yidhaha ka intuu iska joogo aabbahay baa amre inaan jaamacadda maanta ka joogo sodiga aaba maanta ha tegini yidhi ama ii diido iga nehiyey hadduu yidhah waa khatar waa khata wey waa curfiga imika waa maay ha tegin waa maxay ama iska joog maantana jaamacaddii ka joog buu yidhi ka joog maantana jaamacaddii way noo tahay eh? maxaad u malaynaysaa markaa ka joogtaasi ma amar caadiya ka joog ma amar caadiya mise waa tahdiid hanjabaad cad ood arkaysid waa hanjabaad cad ood arkaysid kolka qofku inuu isyeelyeelo ma aha luqadda iyo curfiga haddaad dib ula soo noqoto wax badan baad helaysaa iminka haddaan ku idhaahdo intaan in badan kuu dhawaaqay ku dhawaaqay ku dhawaaqay ood imaqli weydo oon kusugay kusugay or hebelow imisaan kuu dhawaaqay maanta haddaan ku idhaahdo ma lamaad igu jawaabi ma igu jawaabi waa maay imisaan ku dhawaaqay markaan kuleeyahay war waan ku raagsaday baa loo kolka waan ku raagsaday baa loo jeedaa curfiga inaan la soconno ayaa muhiima iyo luqadda carabiga waan ka helaynaa soomaaliga waan ka helaynaa meelo badan baynu ka qaadan doonaa insha allah tahdiidkii waka takwiin baa isna jira takwiin takwiinku waa ahaysiin mararka qaar baad arkaysaa amar soo arooray oo amarkani markuu soo arooro ujeeddada laga leeyahayba ay tahay uun maxay atawiin ahaysiin shaygu inuu sidaa ahaada la doonayo ilaahay aayad quraan muxuu ku yihi waxaan doonayay kunuu xijaaratan qul ma ya qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum qul kunuu xijaaratan dhagax noqda baa la yidhi haddaad tidha ilaahay baa ina amray inaan dhagax noqono waynu caasiyaynaa haddaynu ilaahay dhagax noqon weyno amar baaba arrinkan layna saaray saynu dhagax u noqon say culimase inu dhagax u noqoni de waa amar ilayne kunuu xijaaratan maxaa looga jeedaa waa atakwiin weeyaano ilaahay subxaanahu watacaala ahaysiin weeyi ama tusaale ahaan oo kale kun fa yakun ilahay markuu doono shay kun fa yakun buu yidhahda kun amar weeyaan waa takwiin ahaanshaa looga jeedaa markaa ahaansho ayaa looga jeedaa halkaana waxaynu culimahaynaa haynaa siiqadii amarku waxyaabaha ay usoo arooreyso imise qodob buu sheekhu inoo sheegay oo siiqada amarku ay usoo aroorto ibaaxada wuu sheegay taswiyadana wuu sheegay tahdiidkana wuu sheegay takwiinkana wuu sheegay waa imisa afar ibaaxo iijaabkana horeynuu haynay iijaabkana inay siiqada amarku waajib ayna tustana horeynu haynay waa shan maxaynu nidhi jamculjawaamic oo kale imise aynoogu iman bayn isku ogeyn lix iyo labaatan ujeedo ayaa inoogu iman sheekha waxaa muhiim ahaa inuu eh, sunnaha oo kale nadbi oo kale iyadoo ah inuu inoo sheego mararka qaar nadbi bay usoo aroortaa ma ogtahay aynu macnaha intaa isa soo saarno tacriifuhu nahyiga tacriifkiisu istidcaau tarkin waa tarki la dalbo tarkiga oo qad wajaba waajibay bilqowli qowl lagu dalbo miman qof laga dalbo kaana ahaaday duuna man kii ku ka hooseeya dalaba wax dalbayey wa amrunaa amarka yaga bishayi shayan amarnaa wa amrunaa lishayi bay kutubta qaar qoraan lishayi ama amrunaa bishayi dhe ama lishayi dhe wa amrunaa amarka yaga bishayi shay anu amarnaa nahyun waa nahyi maanicun manciyaya min didihi didkiisa walcagsu cagsiguna aydan sidoo kale waaqicun wuu dhacay oo wuu sugnaaday wasiiqatu lamri amarka siiqadiisii allatii siiqada oo madad tagtay taridu way soo aroori walqasdu kioo ujeeddada minhaa iyada looga qasdayaa an yubaaxa ibaaxa uu yahay in la banneeyo maakii wujida la helay kamaa siday atad u timid walqasdu kiyo qasadka minhaa looga qasdayaana ataswiyatu taswiye uu yahay kadaa kanoo kale isagoo ah hiya iyadu litahdiidin bay u sugnaatay wa takwiinin takwiinna way u sugnaatay in sha allahu halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennii maanta wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam raacashada maanta xagga dambe ayaan yaro badinaye insha allah waxaa laga yaabaa xagga dambe inay inooga badnaato iska iska iska raacda ilaa intaa